bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan soo haynay waxyaabaha nebiga uu la gaarka yahay isagay ummaddiisa oo uu kala gaarka yahay nebiyada kale ummaddiisuna ay ugu tahay tabac iyo raacsanaan ay u raacayso waxyaabaha marka xadiidkii eh, jaabir ayaan ku dhex jirnay ucطiitu hamsan lam yucdahunna axadu min alanbiyaa'i qablii nusirtu biاlrucbi masiirata shahrin xadiidkaas baan soo haynay waxa uu yidhi waqowluhu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigu uu yidhi wa uxillat liya alhanaa'imu hanaa'imtii baa la ii xalaaleeyey yaan soo dhaafnay waqowluhu sala allahu calayhi waaalihi wasalama wa ucdiitu shafaacata shafaacadii ayaa la i wa ucdiitu shafaacata shafaacadii baa la i yuriidu bidaalika kaa wuxuu ula jeedaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi almaqaama almaxmuuda maqaamkii la mahadinayay alladii maqaamkaas oo yaqbiduhu ou majaarsanayo ou tamaninaayo bihi isaga uu ku tamaninayo alwaluuna dadkii hore iyo walaakhiruuna dadka kuwa dambaba ay aad u majeersanayaan ama ay dheefsanayaan yaqbiduhu bihi alwaluuna walaakhiruun waxaa dheefsanaayo dadkii hore iyo dadkii dambaba oo nin aan aysan dheef u ahayn ma jirayso waalmaqaama iyo maqaamka alladii maqaamka oo yarqabu ilayhi alkhalqu khalqigu ay ku soo damcayaan nebiga xaggiisa kulluhum dhammaantood liyashfaca lahum si uu ugu ergeeyo ilaa rabbihim rabbigood uu ugaga ergeeyo liyafsila baynahum so u kala bixiyo wa yuriixahum oo uga raaxeeyo min maqaami almaxshari maxsharka maqaamkiisa yacnii shafaacadaa nebigu uu leeyahay waa la isiiyey oo nebiyadii kale lama siinin waxaa weeyaan midda mowqifka dadku markay mowqifka tagaan oo qoraxda lasoo dhoweeyo oo dadku ay rafaadsan yihiin oo banka qiyaamo ay ku rafaadsan yihiin ayaa isaga markaa aadan bay dadka u imaanayaan aadam wuxuu leeyahay darajadaa aniga melihi maanta aan alla kula hadlo oon sha'nigiinna idinkala hadlo markaa ayaa nuux loo imaanayaa waa cudur daaranaya isagana ibraahiim sidoo kale nebiyullaahi muusa sidoo kale ciise sidoo kale dadka marka rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ay u imaanayaan dhibaatada haysay u sheeganayaan ilaahay marka carshigiisa hoostiisa ayuu tegayaa waa sujuudayaa nebiga allow baryayaa allow ammaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ayuu wixii uu rabay waa ka aqbalayaa nebigiisa dabadeedna marka waa u eergeynayaan oo waa dadkiibuu markaa u shafeecayaa oo sida marka uugu shafeecayana waxay tahay dadkan in la kala saaro un mar un meeshaas maqaamkaas cariiriga badan oo dhibka badan oo ay kor tuban yihiin in looga raaxeeyo oo kii naar aadi lahaana naar aado kii janno aadi lahaana janno aado liiraaxati almowqif marka waa shafaaco nebiga u gaar ah taas baa marka laga wadaa buu leeyahay wa hiya shafaac markaa mid cid kastoo dadkii horeeyo dadkii dambeba way majeersa waa yacnii waxaa weeyaan way dheefsanayaanoo rasuulkii shafaacadaasi waa ku dheefsanayaan gaal iyo muslimba waa ku dheefsanayaayo dadkii baa la kala saarayaa ilaana ayb hiya shafaacatu alcudmaa waa shafaacada weyn allatii shafaacada oo yaxiidu canhaa ou ka leexanayo xaggeeda ululcasmi ay ka leexanayaan ululcasmiga rususha ululcasmiga ayb nuux nebiyullaahi ibraahim iyo muusa iyo nebiyullaahi ciisaa shanta ululcasmi nebiga isaga marka laga reebo afarta kale waa ka leexanayaan shafaacadaas oo nin markaa u babax dhigayaa ma jirayaan ayb wahiya shafaacat اlcudmaa waa shafaacada weyn allatii yaxiidu canha ululcasmi rusushii ululcasmigu ay ka leexanayaan oy ka wareegayaan xaggeeda limaa khasahu allaahu maxay uga wareegayaanna liajli maa kii dartiis khasahu allaahu alla uu ku gaar yeelay bihi nebi moxamed min atafdiili ayb limaa kii liajli maa kii dartiis khasahu llaahu alla uu nebiga ku qaas yeelay bihi maagaba min atafdiili fadilid ah watashriifi sharfid ah ayb fadliga alla uu nebi maxamed ku mannaystay dartii si uu meeshaa uga muuqda darteed ayaa iyagu marka darajadaa aan la gaarsiininoo ay ugaga wareegayaan taas fayadhabu waa tegayaa markaa fayadhabu waa tegayaa fayuqacqicu baaba aljannati jannada albaabkeeda ayuu gargaraacayaa fayaquulu alkhaasinu kii markaa furaheeda haayey wuxuu dhahayaa man anta adigu kumaa tahay fayaquulu muxammadun wuu dhahayaa muxamed ana muxammadun fayaquulu waxa uu odhanayaa bika umirtu adiga ayaa la ii kaa faray bika adiga ayaa umirtu la ifaray yacnii inaan ka furo allah aftaxa inaanan ka furin liaxadin qof qablaka adiga hortaa middanna mid labaad waayo nebiga u gaar ah oo ucdiitu shafaaca soo gelayso oo jannada dadka markay loo idmo oo jannadii ay aadaan inta aanay gelin nebi moxamed baa albaabkeeda gargaraacaya isaga ayaa laga furayaa hortiisna cid kale oo laga furaayo ma jirto shafaacadaas marka istiftaaxa jannada albaabkeeda nebiga keligii baa iskalo isaga hortiis cid kale oo jannada albaabkeeda laga furaaya male markuu isagu gargaraacay laga furo ayaa dadku ay gelayaan marka middanna mid labaad waayo nebiga u khaas ah sideeda shafaacooyinku waa dhowr nooc mid waxaa la yidhaahdaa shafaacatu lcudmaa shafaacada weyn waa midda mowqifka dadka in la kala xisaabo un ah midna waxay tahay middaan taas nebigay gaar u tahay tanna nebigay gaar u tahay oo jannada furitaankeeda keliya waxaa laga furayaa un nebi moxamed unbaa lagu bilaabayaayo qofka ugu horreeya laga furaayo isaga ayuu noqonayaa dadkana isaga ayaa jannada in laga furo u dalbaayo dalabkaas baa laga aqbalayaa markaasaa laga ballaqayaa dadka albaabka jannada shafaacooyinka kale noocyo markaa dadka uu la wadaagaa jirto nebiga sala allahu calayh ali wasalam ambiyada kale iyo dadka kale ee wan wanaagsan <clears throat> noocyadaas waxaa weeyaan shafaacatuhu liahli اlkabaa'ir min ummatihi dadka dunuubta waaweyn galay ee ummaddiisa ka mida in kuwa naarta loo idmay inay galaan iyagoon weli gelin laga soo celinayo oo isaga shafaacadiisa darteed loogaga soo celinayo iyo kuwa galay naartii oo ku gubtay oo shafaacada nebiga looga soo saarayo ayb kuwa iyagu marka nebiyaalka kale iyo owliyada alle iyo dadka wan wanaagsanee mu'miniinta waa la wadaagaan ayb qaybta ugu weynna isaga ayaa ku leh sal اllahu calayh waali wasalam shafaaco kale waxay tahay dadka jannada galay laftirkooda darajaadkooda kor u qaadideeda oo dad baa jannadii gelaaya markaa darajadii alla uu siiyey yaa inta kor looga qaado darajo aanay iyagu camalkeedaba la imaanin ayaa la gaarsiinaya lishafaacati الnabiyi sal اllahu calayh ali wasalam <clears throat> taana marka waxaa weeyaan kuwa caamka ah ayay ku jirtaa abuu muusa alashcari adeerkiis waa kii ugu duceeyey darajaad waaweyn iyo abuu salama iyo waa kii ugu duceeyey cukaasho iyo waa kii ugu duceeye markuu yidhi udcu llaaha an yajcalanii minhum ilaahay ii bari inuu iga mid dhigo anta minhum waaba ka mid tahay buu yidhi saacaddaabaa alla ka aqbalayba shafaacadaas nebiga sala allahu calayh ali wasalam ayb shafaaco waxaa jirta adeerkiis oo u shafaacay abu aalib abu aalib gaalnimuu ku dhintay shafaaco naarta looga soo bixiyo looma shafeeci karo laakiin shafaaco waxaa jirtay oo u shafeecay oo ah cadaabka in laga fudaydiyo naarta ma ka soo baxayo laakiin waa laga khafiifina xadiid saxiixa muslim ku sugan baa wuxuu leeyahay min xadiidi cabbaas nebiga adeerkii baa wuxuu ku yidhi hal nafacta camaka abaa aalib adeerka abu aalib ma anfacday wax muu tartay fa innahu kaana yaxuuduka waa ku ilaalin jiray waa ku koolkoolin jiray waa ku difaaci jiray waxaasoo dhan buu kuu qabtay wax mau qabatay markaasuu wuxuu yidhi amaa innahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa meel naarta ka mida oo aan mool god aan ahayn laba dhimbilood laba dhimbilood oo dhimbilo naareed ah ayaa cagaha looga qabanayaa markaas fayaqlii bihi maa dimaaguhu <clears throat> maskaxdiisa la karkarayso la burinayso haddaanan aniga ahaynna waxa uu yidhi mool ayuu naarti ka geli lahaa meel meesha aan ahayno ka daranba <clears throat> isaga dhan baaba naartii ku qarsoomi lahaa ayb marka shafaacada gaalada waxaad dareemaysaa iyagu shafaaco inaysan ahayn famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ilaahay markuu leeyahay <clears throat> macnaheedu waxaa weeyaan shafaaco anfacayso oo naar ka soo saarayso ma helayaan wey laakiin mid naarta un loogu beddelay abu aalibaa ka helay naartii meel hoose inta laga soo bixiyey meesha ugu roon naarna meel roon inkastoo aanay naar un naar haddana ay tahay haddana waa un kala daran tahay <clears throat> ayb shafaacadaasi marka dadku saddex laba qolo iyo dhexdhexaad ay ku yihiin qolo shafaacadu iyagu inkirayso shafaacada ahlu kabaa'irtooda wa haaulaa'i alkhawaariju waalmuctasilatu waa khawaarij iyo muctasilo oo waxay dhahayaan nin naar galay maba ka soo baxayaba rabbanaa inaka man tudkhil الnaara faqad ahzaytuhu faqad akhzayta wamaa lilaalimiina min ansaar faqad akhzayta wamaa lilظaalimiina min ansaar ninkaad ilaahu naar gelisay adiga waa dullaysay wax u gargaarayana male kuwa daalimiinta ah aayaddaabaa tusaysay dhaheen in shafaaco qof naar galay looga soo saaraa inaynan jirin nin naar la geliyey waaba dulloobayba maxaa u dhiman nin janno la keenayna waa nin la karaameeye buu noqonayaa laakiin aayadda aakhirkeeda wamaa lildaalimiina min ansaar ayaa ay gafeen yaa laga wadaa daalimkana mushrikiintaa laga wadaa kuwa markaa dulloobayo naarta laga soo bixinayni waa mushrikiinta amaa dadka mu'miniinta dembi kastoo ay galaan haddii naarta la geliyo ninkii caqad iimaan iyo tawxiid adduunyada uga baxay waa laga soo saaraya axaadiidta nebigo shafaacada saasay tilmaantay ayb waxaa kale ay deliishadeen yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minhaa iyo naarta inay ka soo baxaanay rabaan mana ka soo baxayaan iyo kuwaana gaalada unbaa laga wadaayo ina aladiina kafaruu low anna lahum maa fi lardi jamiican baa ka horraysay siyaaqu gaalo ayaa laga hadlaaya muslimiin lagama hadlaynin ayb darafka kale waxaa weeyaan dad ayagu shafaacada sugay laakiin bilaa shuruud iska aaminsan uun shafaaco shafaacadu shuruud bay leedahay oo shuruuddeeda waxaa weeyaan alla inuu idmo qofka shafeecayo oo u idmo kan loo shafeecayana inuu u idmo ayb ruuxa loo shafeecayana muslimnimo inuu adduunyada uga baxay ayb marka waa intaasna hele walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa iyo man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi iyo idin alle inuu jiro wakam min malakin fi اsamaawaati laa tugnii shafaacatuhum shaya ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa iyo rido alle iyo doonis alle waa in la helo abu hurayra markuu nebiga suaalay uu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada yaa ugu liibaani og maalinta qiyaamaha waxa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allaahu khaalisan biha qalbuhu iyadoo qalbigiisu ay saafi ka tahay oo shirki iyo waxa aan ku dheehin <coughs> shuruudahaasoo dhan bay iyagu marka iska ihmaaliyeen oo waxay yidhaahdeen shafaacada waxaa bixiya shuyuukhda waxayna siiyaan cid allaale cidday doonaanoo muriidiintooda oo ruuxu marka uu yacni dariiqada silkigeedaba qofkii galo shafaaco maba waynayay dhaheen shafaacada marka towxiidkaa lagu helaa dariiqo laguma helo ayb nooc xisbigu doonaba xisbigu ha iska ahaado macno weyn kuma fadhiyo laakiin macnaha ku fadhiyaa tawxiidka adiga towxiidka taxqiiji shafaaco ma weynaysid laakiin haddaad aaminsan tahay shiikha wejigiisa ninkii arkaba bis waaye aakhira naartuu ka bixinayaa saa isku gudbaaya naarta markaasuu dadka ka celinayaa iyo <clears throat> cadaabulqabrigiibuu dadka ka badbaadinayaayo aniga haddaad yacnii ilaahay haddaadan aqoonin ood aniga itaqaana dhib ma leh iyo waxyaabahaasna waa ka badbadis aan caadi ahayn oo quliwii ku jiro ayb tan kale dariiqa dhexda marka waxaa weeyaan ee sawaabka ah waa labadaas in loo dhaxeeyo shafaacada la sugo shuruudeeda lagu sugo aana la inkirin ayb marka ahlu sunnaha wasad weeyaan waa dhexdhexaad taasaana marka shafaacadu ay ka qabaan shafaacada marka muctasiladay khawaarijtu diidaan waa midda ahlu kabaa'irta amaa midda mowqifka iyo ma diidayaan iyaga taas ayb wahaadihi tanina waxa uu yidhi khusuusiyatun waa arrin gaar ah oo aydan nebiga u khaas ah laysat ilaa lahu isaga mooyaane cid kale ma leh oo uma sugnaanin min albashari basharka ka mida kaafatan dhammaantood fayadkhulu اljannata jannadii ayuu gelayaa fayashfacu ila اllaahi tacaala fii dalika fayashfacu ila اllahi alla xaggiisa ayuu ka ergeynayaa fii dalika kaagaa dhexdiisa kama jaءa fi اlaxaadiiثi الصaxaaxi wahaadihi tanina hiya shafaacaة اlأuulaa shafaacada hore weeyaan allatii taas oo yakhtasu bihaa nebigu uu la gaar yahay duuna hayrihi hayrkiisna aanaynan haysaninoo min arusuli ah labada noocba waa shafaaca nebiga ku gaaro uma takuunu lahu waxaa ahaanaysa isaga u ahaanaysa bacda dalika intaa kadib shafaacaatun shafaacooyin min inqaadi man oo ah min inqaadi man qof badbaadintiis shaa allahu alla uu doonay oo min ahlilkabaa'iri ahlukabaa'ira min annaari uu ka badbaadiyo min ummatihi ummaddiisana ah ayb walaakina rusula laakiinse rususha yushaarikuunahu way la wadaagayaan fii haadihi shafaacati shafaacadan fayashfacuuna way shafeecayaan fii cusaati umamihim ummadahoodii kuwoodii caasiyey iyaguna waa u shafeecayaan ambiyada wakadalika almalaa'ikatu malaa'igtuna waa sidaa ayb middan marka nebigu waxaa la wadaago ambiyada kale waa maxay dad naarta galay inuu ka badbaadiyo oo isaga shafaacadiisa naartii looga badbaadiyo bal wاlmu'minuuna mu'miniintii baaba la wadaagaan kama fi صaxiixayni min xadiiثi abi hurayrata وabi saciidin fayaquulu اllahu tacaala alla wuxuu dhahayaa shafacat اlmalaa'ikatu malaa'igtii way ergeysay washafaca الnabiyuuna nebiyadiina waa ergeeyeen washafaca almu'minuuna mu'miniintiina waa ergeeyeen walam yabqa ma harin ilaa arxamu raaximiin allaha naxariista badan unbaa haray qolo marka waxaa weeyaan sidan uu alle u dhahayaa sida xadiidku sheegayo nebiga dhowr jeer buu iskaga daba noqnoqonayaa alle mar walbana dad baa loo xariiqayaa la dhahayaa intaa u shafeec haddana allow baryayaa ummaddaydii haygu hoojinin ilaahu intaa haddana u shafeec fayuxaddu lii xaddan waa la ii xadaynayaa buu yidhi nebiga intaas u ergey baa la dhahaya hal ma ku dari kara isaga siduu u wada u wada u wada markuu ka waayo naartii cid uu garanaayaba iyo markaa malaa'igtiina ay shafeeceen mu'miniintii isu shafeecday ayaa alla uu sidan dhahayaa malaa'igtii waa shafeecday nebiyaalkii waa shafeeceen mu'miniintii way shafeeceen maa baqiya ilaa arxamu الraaximiin allah unbaa haray subxaanahu wa tacaala ayb naxariista badnaa markaasuu ilaahay subxaanaه wa tacaala naarta ayuu cantoobo ka soo bixinayaa dad ah markaas ayaa ayaa jannada la gelina waa kuwo marka alla mooyaane cid kaleba aysan aqoonin mu'minnimadooda calaamaad kale iyo wax kaloo lagu gartaa baan jirin ayaa ayaa ayay garan waayeen dadkii laakiin allah subxaanaه wa tacaala isagu waa yaqaanaa waana ogyahay caqdi saxiixa inay adduunyada uga baxeen <clears throat> marka dadkaa shafaacaadkii ka dhammaadeen allah naarta ka soo bixinayo jannadaa la geynaya waa kuwa ugu dambeeyo marka markaas baa waxaa la dhahayaa dadka ahlu jannada kuwaas waxay u yaqaanaan cutaqaa'u raxmaan dadkii ilaahay soo xoreeyey oo iyaga sabab dadeed ama nebi ama yacnii mu'min sababtii aan lagu soo xoraynine toos ilaahay u soo xoreeyey cutaqaa'u raxmaana la yidhaha kuwaa marka markaa muminiintu waa shafeecayaan laakiin shafaaco gacanta ay ku haystaan ma aha waa shafaaco alla uu idmaayo ciddou doonana uu u idmaayo inay u shafeecaan laakiin nin isagu iska wato oo bani aadamkao dhan anaa u shafeecayo dhahaayo ama ninka dhahaya yacnii wax allaale wixii yacnii dariiqadaas raad ku yeesho ama yacnii wax u sameeyo wuxuu doonaba ha ahaadee anaa shafka u garaacaayo nin dhihi karaa ma jiran nebiyadii baanba shafka garaaci karin oo alla baryayo ilaahay eh, addoonnimadooday muujinayaan markaas baa inta loo xadeeya la dhahayo intaas intaas intaas u shafeec kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas ma dhaafsii karo meeshu marka ma yaallo iska hadal maahano yowmaidin yatabicuuna addaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat اlaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa waqad istaqsaa haadihi shafaacaati shafaacaadka waxaa aad u raad raacay alimaamu abu bakr bni khusayma fii aakhiri kitaabi الtawxiid ayuu axaadiidtaas shafaacada ku sheegay wakadalika abu bakr bnu abi caasim fii kitaabi sunnati lahu ayuu isaguna ku raad raacay wakadalika sidoo kale hiya mabsuudatun tu la fidiyey weeyaan bastan xasanan fidin wanaagsan fii xadiidi suur ayaa lagu fidiyey alladii rawaahu طabaraaniyu oo wariyey fi اlmuطawalaat wa abuu muusa ayb waa abuu muusa almadiniyu abuu muusa almadiinina uu wariyey alasbahaaniyu wahayruhumaa iyo hayrkood miman sannafa fi tuulaati axaadiidta dhaadheer wax ka qoray fi lmuawalaati wax ka qoray waqad jamaca alwaliid ibnu muslim waxa uu ururiyey calayhi kan korkiisa uu ka jamciyey mujalladan mujallad waqad afradtu isnaadahu isnaadkiisa waan gaar yeelay fii jusin jus ayaan ku gaar yeelay fa amaa riwaayatu asxaabi اlkutubi الsittati ummahaatu sita asxaabtooda bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja iyagu ka saxiixaynayoo kale wagayrihimaa fainahu kaiirun fainahu kaiiran maa yaqacu cindahum fainahu shanigu waxa uu yahay kaiiran maa waxaa badan yaqacu inuu dhacayo cindahum iyaga agtooda ikhtisaarun inuu ku dhacayo soo gaabin fi lxadiidi lasoo gaabiyo ow taqdiimun wa ta'khiirun kala hormarin iyo kala dibmarin wayadharu dalika arrinkaa wuxuu u muuqanayaa liman ta'ammalahu wallahu aclam ayb marka wuxuu leeyahay kutubu ummahaatu sita iyagu waa soo gaabinayaan xadiidka meesha ay ka rabaanaan laga yaaba inay ka soo qabtaan bis uma ra'aytu fii saxiixi albukhaariyi waxaan ku arkay buu yidhi shay-an wax oo min dikri shafaacati alcudmaa shafaacada weyn sheegitaankeeda ah fa innahu qaala fii kitaabi azakaati kitaabu zakaa ayaa wuxuu ku yidhi baabu man sa'la الnaasa takahura qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can cubaydillaahi bni abi jacfar qaala samictu xamzata bna cabdillaahi bni cumar qaala samictu cabdallaahi bna cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal slam maa yazaalu rajulu qofka ka zuuli maayo yas'alu nnaasa dadka inuu weydiisanayo xataa u baryootamay xataa yaatiya yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha uu yimaado laysa fii wejhihi xaal wejigiisa korkiisu aynan ku oolin muscatu laxmin cad hilib ah wa qaala waxa uu yidhi markaa kadib ina shamsa qoraxda tad markaa ninkii maqaarkii iyo hilibkii la diiray oo wejigiisii maqaarka laga diiray qoraxdiina haddii la soo dhoweeyo oo halkaas la keeno maxaad umalaynaya marka sida uu u gubanayo ila maqaarku wax badanuu kaa difaaca isaga haddii maqaarkii lagaa fiiqay oo hilibkaagii iyo qoraxda saa la bandhigo waa khatar weliba qorax aakhira ah marka wuxuu yidhi inna shamsa qoraxda tadnuu yowma alqiyaamati way soo dhowaanaysaa xataa yabluqa alcaraqu dhididku intuu ka gaaro nisfu اludun ayb xataa yabluqa alcaraqu nisfa aluduni dhegta barkeed intuu ka gaaro fa baynamaa hum kadalika iyagoo sidaa istakaauu biaadama aadam ayay gargaar weydiisteen oo aadamow arrintan wax nagala qabay dheheen ayb meeshaan marka bacd الnaas baa waxay u deliishadaan marka alistiغaaثaةu bigayr اllahi inay bannaan tahay oo adduunyada kolka marka la joogo istiqaaada ilaahay kayrkii gurmad la warsado oo dhibaata markay qofka ku dhacdo badaha uu ku qariqsamo ama baabuurka uu la gadoomo ama meel cadow ku haysto wax ka gaari karo sabab bani aadam nool uu sabab u noqon karana aanay jirin haddii la yidhaahdo ambiyada la kacsado ama awliyada la kiciyo dhib ma lahan bay dhaheen xadiidkaanaana u deliila istiqaau biaadam waxaa la leeyahay markaa de qiyaaska ama islahaynba ayb aadam waa nool yahay markaan wax la weydiisanayo wa biimkaanihi inuu inta baxo alla u tago baryana waa leeyahay yaa kuu diidan taas yaa isku hayabana rasuulka sala اllahu calayh waali wasalam markii uu noolaa in la yidhaha rasuul allow alla noo bari ma dembi bay ahayd ma ahayn bal saxaabadu waa samay jireen abaar markay ku dhacday nebi allow ilaahay noo tuug waa u tuugi jireen laakiin nebigu markuu dhintay kadib inay yidhaahdeen markuu noolaaba mimbarkan korkiisaba waa ku tuugi jirnay qabrigiisana aan ku tuugno yaa layska rabaa ma hayna taasmarka annaga diinka saxaabada kama badinno markuu qabrigiisa ku jiro iyo markuu mimbarka saarnaa iyagaa kala duway sheikh iyagii baa kala saaray waa kala saaranta caqliguna waa kala saaraya nadiifka ah haddaa adiga laakiin aad diiddo oo aad tidhaahdid maya markuu noolaa sida loo weyddiisan jiray qabrigaba waa ku nool yahaye labada nolol waa isku mid waa weydiisanaya haddaad tidhaahdid su-aal kalea marka adiga lagu weyddiinaya munaasib ah su-aashaasi marka waxay noqonaysaa oradoo nebiga su-aalaha diinigaana soo weydii marka marku noolaa waa la weydii jiray xalaashii xaaraamta waxaan culummo isku haysood ku wareersan tahay qabriga inta tegtay rasuul allo iisoo jawaabdha masaladan waxaan maxalaal baan soo xaaraan maa la weyddiiye markuu nebiga dhintay kadib saxaabada masaa'il ay isku qabteen qof inta qabriga aadday rasuulkan soo weyddiinayaa dhahday waa nool yahaye ma jirta nolol adduunya nolol aakhira ismala nolol qabri buu nebigu nool yahay nolosha adduunyada waa ka duwan tahay midda aakhirana waa ka duwan tahay ayb marka aadam iyo ambiyadan marka istiqaatada la weydiisanaayo way nool yihiin iyagu markaas allana waa baryi karaan ayb laakiin adiga midda aad wadataa waxay tahay shiikh waa hore dhintay ayaad middan inaa uga qiyaas qaadata rabtaa makaa yeelayna marka naam lagaa yeeli maayo ilaa aad keento haddii saasba ay tahayba diintana su-aal muftiha kaaga noqdo isagoo dhintay may waa dhintay buu ku leeyahay ninkan waa dhintay waxba lama weydii karna haddaad diintii wax ka su-aali weysay oo imaam kuu noqon waayey masaajidka yacnii waa nool yahay maxaa kuu diiday inaad aadid batan tanna saasay la mid tahaymarka dad baa waxay ku leeyihin marka bal fiiri qofkaani wuxuu leeyahay nebiga dhimashadiisa iyo noloshiisa farqi udhexaysa uu leeyahay bal fiiri buu leeyahay maxay ugu dhexayn weysay adaa fidrada inta kaa qalloocatay iyo aad wixii saxsanaay dadka ku ceebinaysaan nebigu markuu dhintay soo ma ogid in abubakar la doortay oo booskii nebigu uu taagnaa ee shaqooyinka nebiga qaban jiray isaguu qaban jiray jihaadka kala diri jiro salaadaha tujin jireen adiga haddaad marka run sheegaysid aawey nebigu muxuu tuji waaye salaadaha muxuu tujin waaye waa nool yahay waa yahay marka noloshiisa nolol adduunya maahane nolol qabrigu nolosha qabrigana way ka bedelan tahay middan ibnu xajarna juska toddobaad qaswatu uxud meelahaas uga hadlaa alxayaatu albarzakhiyatu laa tushbihu alxayaata adunyawiya buu leeyahaisumalammada waa kuwaaslaakiin haddii sharciga yani lagu feegaaro axkaamtiisa waa dhibaatan nin walbaa waxu raba uu iska sheegan oo min yani waxyaabaha cajaa'ibka badan waxaa ka mida qof baa wuxuu leeyahay qubuurta in wax la wars waxaan wax weydiisanin qubuuraha gaaladuu ku leeyahay laa tatawallow qowman qadiba allaahu calayhim qad yaysuu min alaakhirati kamaa yaysa alkufaaru min asxaabi اlqubuur u keenaan maa macnaa hadihi اlaaya marka feegaar soomaa marka diinka lagu feegaarayo lagu ciyaarayo kamaa yaysa alkufaaru min asxaabi اlqubuur waa maxayne waxay ka quusteen inaan la soo bixinaynin bacdigay diidan yihiin maxaa isu keenay mayd in la baryo iyo tan markan ah jinaayada marka nin diin akhrinaa uu nin yacnii daahirka diin akhrinaayo se isagu markaa uu iska dhigaayo jinaayada uu diinka ka gelaayo badanaan dhibka uu diin ku haayo waxaa laga yaabaa nin caamiya inuusan ku haynin waxaasoo dhibaataan marka wuxuu yidhi eh, marka mas'ale culummo isku haysana waxaan maahane ogow waa waay culummada iskuma khilaafsanaan fabaynamaa hum kadalika iyagoo sidaas ah istakaasuu waxay gurmad weyddiisteen oo shafaaco ay weyddiiyeen biaadama aadam uma bimuusa muuse uma bimuxamed bal markuu nebigu dhintay sala allahu calayh ali wasalam kadib ee roobdoonka roobdoonta la samaynayo cumar uu samaynayo roobdoon wuxuu yidhi allahuma inaa natwasalu ilayka binabiyika fatasqiinaa ilaahu nebigaaga ayaan markii uu noolaa isaga ayaan kugu soo tawasuli jirnay oo waa maxay ducadiisaan kugu soo dhowaa jirnayo ilaa markuu noolaa sunnadii jirtay waxay ahayd in la yidhaha rasuul allow ilaahay noo bari inuu roob noo keeno waa baryi jiray saxiixaynka ayay ku caddahay markii hore saasaan yeeli jirnay waadna waraabin jirtay waal'aana natawasalu ilayka hadda waxaan kugu tawasulaynaan kugu soo dhowaanaynaa bicami nebiyika nebigaaga cabaas nebigaaga adeerkiisa oo cabbaas abaanu kugu soo tawasulaynaa markaasuu yidhi cabbaasoo istaaga noo ducey maadaama aalubeydkii u yahay nin odayana markaa uu ahaa ayb fadligii aalubeydnimadana uu haysto cabbaas marka waa duceeyey sida kutubta ay qorayaan ayb wax marka ma ahan jaah nebiga inta la soo hor istaago markuu noolaa lama dhihi jirin nebi allo wejigaaga ilaahay roob ha noogu keeno ma la dhihi jirin ee noo duceeyaa la dhihi jiray addoonnimadaa la muuji jiray allaa la baryi jiray cibaadaa la sameey jiray sooma fahmin ayb marka markaasna saasaa xaalku ahaan jiray markii dambena intay ka leexdeen ayay dadka nool marka ay dhihi jireen ay fadliga ku tabaayaan bay dhihi jireen istaagoo loo duceeya qof nool inaad ii ducey dhahdid wax baasa kuma jira laakiin ninkan dhintay adduunyadiibuu ka go'ay asbaabtii inuu alla kuu baryi karo iyo in kale adig ma ogid kan waa og tahay awooddii waa hayaa kan marka maanta dhan haddii la sharxo nin nool iyo nin dhintay farqigoodaa laga sheekaynaa waa caqligii bani aadamkoo tegaayo nolol adduunyo iyo nolol qabri baan hadda yacnii kala duwanaanshadooda in laga hadla maxaa keenaya dadkan marka caql fitradii iyo caqligii iyo nusuustii ka horna ka dhumay yaa sababaya ilaa bani aadamku waa ka maarmaa wax in loo sheego uma bimuusa uma bimuxammadin marka nebi maxamed baa alla ayuu aadaya alla ayuu baryayaa waa laga baryay aqbalaya oo shafeecaya markaas zaada cabdullaahi bnu yuusuf qaala xadaanii leyt can ibni abi jacfar fayashfacu waa ergeynayaa nebiga liyuqdaa bayna alkhalqi khalqiga si loo kala saaro fayamshii waa soconaya xataa ya'huda intuu qabsado bixalqati albaab albaabka yacnii xalqadiisa wareegiisa fa yowmaidin maalinkaa yabcaثuhu اllaahu ilaahay wuxuu ku soo saarayaa nebiga maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo yaxmaduhu waxaa ammaanayo ahlu ahluljamci meeshaa dadka isugu yimid kulluhum dhammaantood gaal iyo muslimba ilee saasay isu kor tuban yihiin mowqifkii baa looga raaxaynaya xoogaa fahaadihi hiya shafaacat اlcudmaa midani waa shafaacadii weynayd allatii yamtaazu biha uu kaga soocnaa nebiga can jamiici rusuli rususha dhammaantood ulilcasmi uu kaga soocnaa bacda an yus'ala kullu waaxidin marka la weydiiyo mid kasta kadib oo minhum iyaga ka mida ah an yaquuma fiiha inuu u istaago shafaacada fayaquulu wuxuu dhahayaa lastu hunaakum meeshaas anuu ma joogi meesha aad ii waddaan darajadeed ma taagni idhabuu ilaa fulaanin hebelow taga falaa yazaalu nnaasu dadka ka tegi maayaan min rasuulin ilaa rasuulin rasuul inay ka soo tagaan rasuul kale u yimaadaan xataa yantahuu ilaa muxamadin sala allahu calayh ali wasalama ilaa ay nebi moxamed ka soo gaaraan fayaquulu wuxuu dhahayaa ana lahaa anaa iskale midani keligii baa marka iskale fayadhabu waa tegayaa fayashfacu fii ahli اlmowqifi dadka ahlumowqifka meeshaa taagan ayuu erge uu noqonayaa u ergaynayaa kullihim dhammaantood cind allahi alla agtiisa tacaala sarreeye liyafsila baynahum soo u kala saara bis kii naar aadaya kii janno aadaya wayuriixa waliyuriixa inuu uga raaxeeya bacdahum qaarkood min bacdin qaarka kale uga raaxeeya iskortubnaanta uma lahu bacda dalika wuxuu leeyahay intaa kadib nebiga shafaacaatun ukhar shafaacooyin kale minhaa waxaa ka mid a arbacun afar min inqaadi khalqin dad korintood mimanna ah udkhila naara naarta la geliyey afar jeer buu iskaga daba noqonayaayo dad uu ka soo bixinaya marka oo shafaacadiisa naarta ay uga soo baxayaan uma intaa dabadeed huwa isagu awalu shafiicin midka ergeynaya kan ugu horeeya waa fi ljannati jannada oo jannada isagaa garaacayo albaabkeeda laga furaya isaga haddaanu markaa maahan cid kale laga hor furi maayo ayb kama rawaahu اlimaamu axmed fii musnadihi can اlmukhtaari bni fulful can anasin qaala qaala rasuulu اlahi sal slam ana awalu shaaficin fi اljanna jannada yacnii dhexdeeda kan ugu horeeyo shafeecayaan ahay wa huwa shafiicun fii rafci darajaati bacdi ahli اljanna ku laga shafaaco aqbalaya waa isaga fii rafci darajaati bacdi ahli اljanna ahlu jannada qaar ka mida darajaadkooda in kor loo qaado yacnii dad baa jannada galay darajay joogaan kor in looga qaado ayuu u shafeecayaa marka wa haadihi shafaacatu shafaacadani ittafaqa calayha ahlu sunnati wاlmuctasilati ahlu sunnada iyo muctasilada kuwan waa isla ogol dad janno galay derajadood kor in loo qaado iyo meesha ay diidan yihiin waxa waaye dad naar galaa soo baxayo maa fii saxiixi wa daliilkeedana middan yacnii rafcu darajaadka ku saabsan wey ma fii saxiixi اlbukhaariyi min riwaayati abi muusa ana camahu adeerkiis abaa caamirin lama qutila biawdaas markii lagu dilay qaala rasuulu اllahi sal l slam allaahuma اkfir licubaydin ilaahu dembi dhaaf abi caamirin wajcalhu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana waxaad ka yeeshaa fowqa kaiirin dad badan dushooda ka yeel min khalqika adiga khalqigaaga ah dad badanna ka sara mari wa qaala calayhi الsalaaةu wasalaam lamaa maata abu salamata bnu cabdilasad markuu dhintay allaahuma arfac darajatahu ilaahu derajadiisa jannada kor u qaad wasanufridu in shaa allahu fi shafaacati shafaacada waxaan u gooni yeeli doonnaa buu yidhi jus-an qayb libayaani aqsaamihaa aqsaamteeda caddaynteeda wa tacdaadihaa tiradeeda wa adilati daalika adiladeeda insha sha allahu tacaala wa amaa qowluhu sala allahu calayh waali wasalama fasal yuu ku sheegi doonawa amaa qowluhu sala allahu aintaa marka shafaacadiiba uga baxay marka shafaacadka nebiga noocyadaabay leedahay qofkii mu'min oo towxiid adduunyada uga baxana waa helayaa ayb famacnaahu markaa wuxuu yidhi waama qowluhu sala اllahu calayh ali wasalam uu yidhi wakaana اnebiyu waxyaabaha ii gaarka oo nebiyada kale aan dheeraa waxaa ka mid ahaa buu yidhi wakaana اnebiyu nebigu wuxuu ahaa yubcaثu in lasoo bixinayo ilaa qowmihi dadkiisa loo soo diraayo wa bucidtu anna waa la ii soo bixiyey ilannaasi dadkaa la ii soo bixiyey caamatan dhammaantood taa marka waa gaar waxuu nebiga ambiyada kale kaga yahay famacnaahu fi lkitaabi اlcasiiz macnihiisu kitaabkuu ku sugan yahay huwa qowluhu caza wajalla weeyaan wamaa arsalnaaka wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qowmihi liyubayina lahum wamaa arsalnaa maanan dirin min rasuulin rasuul maanan dirin ay rasuulan ilaa bilisaani qowmihi baanu ku dirnay qoomkiisa luqadoodii baanu ku soo dirnay liyubayina lahum soo ugu caddeeyo iyaga ayb wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa wain min ummatin ummadi ma ahaanin ilaa khalaa waxaa tegey fiiha iyada dhexdeeda nadiirun ku digayaa tegey ummad kasta mid iyaga ka mida u gaara u digaaya fakaana اnebiyu nebigu wuxuu ahaa miman kaana qablanaa dadkii naga horreeyana ah laa yukallafu inaan lagu kalifaynin min adaa'i risaalati risaalada gudashadeeda ilaa maa yadcuu bihi wuxuu ugu yeerayo qowmahu qowmkiisa ilallahi ilaa cibaadati illahi ugu yeeraayo maahane nebi marka la diro waxaa loo diri jiray risaalo caama ma loo diri jirin dadkaaga keliya cibaadadaa alla u sheeg baa la dhihi jiray وأmا mحaمd صلaوaaت اللahi وسلاaمه عaليهi faqاala الlahu تacaaلى alla wuxuu yidhi qul yaa أyuهa النaasu qul waxaa tiha yaa أyuهa الnaasu dadow annaas marka waa dadko dhan inii aniga rasuulullaahi baan ahay ilaahay rasuulkiisii ilaykum xaggiinna loo soo diray jamiican idinkoo dhan xaal aad tihiin dhammaantiin marka yahuudda iyo nasaarada iyo ay ku taagan yihiin maadaama ay qabaan nebi moxamed rasuulkii carabta inuu yahay yahuuddi iyagu waxay leeyihin w rasuul waa yahay sax waaye laakiin yaa loo soo diray carabaa loo soo diray shaqaanaga nugu kumalihi soo ma aragtid bay dhahayaan luqad carbeeda qur-aanka ku soo degan yahay laakiin iyaga laftirkooda soo may arkaan in la fududeeyey qur-aanka tafsiirkiisa oo luqad kastaa lagu tarjamayo lagu qorayoo qofkii rabo uu heli karo kutubtii kale sidaa ma aha ayb aayaddanna sidan bay leedahay marka mararka qaar yahuuddu waxay xadiidka waxaa ku soo aroortay inay leeyihiin nashhadu annaka nebiyun waa qiraynaa inaad nebi tahay adiga qofku wuxuu moodayaa marka inay risaalada nebi moxamed inay qireen oo u malaynayaan laakiin saas ma ahana markay leeyihin inaad nebi tahay waa ognahay waa qiraynaa macnaheedu waxay tahay carabaad u tahay ka wada annaga noomatiin qofku marka ku islaami maayo sidaas ilaa uu qiro risaaladan isaga inay muwajah ku tahay waqaala tacaala alla waxa uu yidhi liundirakum bihi waman balaq liundirakum saan idinkugu digo bihi bilqur'aani qur'aankan aan idinkugu digo idinka kufaaru maka haddaad tihiin iyo waman balaqa ciddii uu gaaro waman balaqa ayaa layidhi ciddii uu gaaro inaan u digo oo qur ugu digo cidda uu gaaraya marka waxay rabta ha noqoto carab iyo cajam waqaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yakfur bihi waman qofkii yakfur ku gaaloobo bihi bimuxammadin muxamed ku gaaloobo min alaxsaabi xaal uu ka mid yahay kooxaha yahuud iyo nasaare iyo kayrkood fannaaru naartii baa mawciduhu meesha loo ballan qaaday ah waman baa layidhi qofkii ku gaaloobo marka nebi maxamed waa gaal halkanna marka mashaakilka adduunyada hadda ka jira waxay tahay niman cimaamado waaweyn oo culummo sheegto ayaa waxay qabaan yahuudda iyo nasaaradu inay muslimiin yihiin mu'miniin inay yihiin waa walaalaheen mu'miniina bay leeyihiin maxaa yeele muuseu rumaysan yahay ciiseu rumaysan yahay kana annagana nebi maxamedaan rumaysannaha isaga marka ninkaasi miyaanu ka dhigaynin ku gaaloobidda lagu gaalooba nebi moxamed gaalnimo kufrinta lagu kufriye nebi moxamedee la diiday risaaladiisu iyaan agtiisaba kufri ka ahayn marka waa khatar marka qof xaalkiisu aad khatar ugu sugan yahay ayb <clears throat> muftigii masar ayaa ka mid ahaa jirayna sheekhulasharkaan ujeedaa siid dandaawi iyo ijtimaacaad waaweyn baa la qabanayaa marka baadariyaalkii iyo iyagii iyaa iskugu imaanaya markaas waxay leeyihin muminiintu waa isu ducaynayaan ikhwaanna almu'miniin walaalaheen muminiinta waa kuwaanay lehna noo duceey markaasaa baadarigii baa ducaynaya ayb masaajiddii baa inta la keeno muslimiintii loo soo aruuriyo ayaa la masaajidkaasu ka duceeyaad maqlaysaa baadariga dhulkan shaam iyo masar iyo marka imtixaankaas inta uu jiro ummaddan waxa ku dhacaayo lama qariibsan karo imtixaankaas inta uu jiro ummaddan waxa ku dhacaayo lama qariibsan karo walacalla inuu ilaahay ugu naxariisanaa wax badanba dadka marka innaga markay wax dhacaan ama dhibaato ku dhacaan waddamada islaamka ay ka jirto isla markiiba qofka muslimka caaifa ku jirto waxaas inaysan ku dhicin oo dhibaata aanay ku dhicin buu rabaa laakiin dhibaatada maxaa sababay caqaa'idkaasaa sababtay ilaa shucuubta xataa laga dhaadhiciyey waxyaabahaas marka shucuub badan baa laga dhaadhiciyey dadkan inay mu'miniin ay yihiin mar haddii nebi muuse uu rumaysan yahay adna aad nebi kale un rumaysan tahay maxaa macnaa buu leeyahay allana waa kana wuxuu leeyahay waman yakfur bihi aayadda qur'aanka waa tanaayo waman qofkii yakfur ku gaalooba bihi bimuxammadin nebi muxamed min alaxzaabi xaal ou axzaabayo kooxaha ka mid yahay yahuud iyo nasaaro waaye fanaaru naara mawciduhu waaba naar buu gelaya nebiguna waa yidhi saasoo kale waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bii yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ilaa kaana min ahli الnaar ahlunaar uu noqonaya haddaanu rumaynin intuu imaqlo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqul liladiina uutuu اlkitaaba kitaabka kuwii la siiyey waxaa ku tidhaahdaa waalummiyiina carabtii waxaa ku tidhaahdaa a aslamtum ma hoggaansanteen oo alla ma u hoggaansanteen fain aslamuu hadday hoggaansamaan faqad ihtadow waa hanuuneen markaa mafhuumku marka waa maxayna haddii aynan hoggaansamin waa baadiyoobeen saasaa mafhuumku uu yahay yaana waayo dadka lala hadlaayana waqul liladiina uutuu lkitaaba yahuud iyo nasaara walummiyiina waa mushrikiintii carabta dhammaan haddaanay hoggaansamin kii hogaansamo islaamo aqdyani eh, faqad ihtadow way hanuuneen haddii kalena ma hanuunin waayo waa inta wallow hadday jeestaan fa innamaa calayka albalaaqu dushaada gaarsiin unbaa ah wallaahu basiirun bilcibaad aayadihii marka waa kuwaana sidaan bay u tiro badan yihiin haddana nin diinkii wax ka yaqaana uma jeedo marka ilaahay hawe in laga magan galo fii aayin kaiirin maca aayin kaiirin aayado fara badan macooda min alqur'aani qur'aanka ka mida tadullu tusayso calaa cumuumi risaalatihi risaaladiisa <coughs> caamnimadeeda ila haqalayni jinni insi loo diray faamarahu tacaalaa faamarahu allahu tacaala alla wuxuu faray an yundira inuu u digo jamiica khalqihi khalqigiisao dhan insihim wa jinnihim wa carabihim wa cajamihim faqaama salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi nebigu wuxuu u istaagay bimaa umira wixii la faray waballaqa can illaahi alla xaggiisana wuxuu ka gaarsiiyey risaalatahu risaaladiisii wa min khasaaisihi calaa ikhwaanihi waxyaabaha nebigu uu la gaarka ahaa walaalihii uu kala gaarka ahaa min alambiyaa'i ambiyada salawaatuullahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin annahu isagu akmaluhum kan ugu kaamilsan buu ahaa nebiyada kale wuxuu dheeryahay isagaa ambiyada kale waa ka kaamilsanaa ayb wasayiduhum weeyaan sayidkoodii oo wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra anigu waxaan ahay inta aadam dhalay sayidkoodii baan ahay wa khaiibuhum weeyaan khaiibkoodow wa imaamuhum imaamkoodii waa baytalmaqdis waa kii ku tujiyey wa khaatamuhum kii dhammaystiray iyaga kii lagu khatimay iyaga yb isagii baa markaa iyagabaa isagii baa lagu khatimay layu'minanna bihi inuu rumaynayo walayansurannahu inuu u gargaarayo yacnii ambiyada ilaahay nebi kastaa ballangaara laga qaado oo la yidhi haddii muxamed adoo nool ou soo baxoon soo saarno ballan qaad inaad rumaynayso una gargaarayso marka nebigaa helay salawaat ullahi wasalaamu calayh ayb ambiyada kale waa kaga duwan yahay isagaa marka ballan loo qaaday in la raaco la rumeeyo ambiyada kale ay rumeeyaan walidalika waa kayidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii ilaahan ku dhaartay hadduu muuse noolaa lahay hadda anuu isoo raaci lahaa wax kale oo u bannaanaa lahaa ma jiri lahayn inuu isoo raaca ma aha marka nebigii hadday kuwaan marka muuse aaminsan yihiin feeri yahuud hadday muuse rumaysan tahay nebiyullaahi muusihii ay waa rumaysannahay ay leeyihiin ayaa nebiyullaahi muuse ay leeyihiin nebigu inoo yahayo waa rumaysannahay isagiibaa hadduu noolaan lahaa nebi moxamed rumayn lahaa sala allahu calayh ali wasalam ayb kan marka muxuu rabaa isagu marka midkan oo dhahayo anigu taabic baan ahay nebi muusean raacsanay oo aan rumaynayn muxuu la rumayn laayahay nebigiisii baa hadduu noolaan lahaa raaci lahaa nebi moxamed isaga marka muxuu raaci waayey ayb qaala amara wuxuu amray alle nebi kasta an ya'huda calaa ummatihi ummaddiisa inuu ka qaado almiihaaqa ballantaa adag bidaalika saa uga qaado nebiga marka laga qaaday ballantaa ummaddiisu isaguna ballan ka qaadaayey haddii nebi moxamed idinkoo nool uu yimaado rumeeya waa inaad rumaysaan oad u gargaartaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waid akhada allaahu wadkur xus id akhada allaahu wakhtigu alla ka qaaday uu qabtay miihaaqa nebiyiina nebiyada ballamadoodii adkaydee dhaarta lagu adkeeyey maxay ahaydna lamaa aataytukum lawallaahi ayb lamaa aataytukum haddii aan idinla imaado yacnii lain aataytukum ay ka dhigan lawallaahi in aataytu in in in ayb lain aataytukum haddaan idin siiyo min kitaabin kitaab waxikmatin xikmad uma markaa dabadeed jaa'akum uu idiin yimaado rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun u rumaynayo limaa macakum miciinna waxa ahaaday u rumaynayo waa nebigaa laga wadaa rasuulka nebi moxamed latu'minunna lawallaahi tu'minunna waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi isaga walatansurunnahu waad u gargaaraysaan oo u gargaaraysaan qaala waxa uu yidhi a aqrartum allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi a aqrartum sidaa ma qirteen waakhadtum calaa daalikum isrii wa waakhadtum ma qaadeen calaa daalikum kiinaas korkiisa isrii cahdigayga maku qaadeen ballantaydii maku qaadeen mas-uuliyaddaas iyo arrinkaas qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan qirnay qaala waxa uu yidhi fashhaduu haddaba markhaati kaca wa ana aniguna macakum min ashaahidiina anna waa idinla markhaati kacaya anna markhaati baan ka idinkana markhaati ka noqda yaquulu tacaala alla wuxuu odhanayaa mahmaa aataytukum mar kastoon idin siiyo min kitaabin kitaab iyo waxikmatin uma jaa'akum rasuulun rasuul idiin yimaado bacda haada kullihi markaan kitaabkaa idin siiyey kadib hadduu rasuul idiin yimaado facalaykum uliimaanu bihi dushiinna waxaa inaad rumaysaan wanusratuhu inaad u gargaartaan waidaa kaana hada almiihaaqu ballankan haddii uu yahay haddaba shaamilan mid koobsaday likullin minhum mid kastoo iyaga ka mida nebi kastoo ka mida tadammana wuxuu koobsanayaa marka akhdahu limuxamadin sala allahu calayh ali wasalam muxamed uqaadistiisa in loo qaaday nebi maxamed dartii min jamiicihim dhammaantoodna laga qaaday wahaadihi tanina khusuusiyatun waa arrin gaar uu leeyahay nebi moxamed laysat liaxadin qofna aan u sugnaaninoo minhum iyaga ka mida siwaahu isaga aan ahayn min dalika an marka tan waa wax nebigu la gaaryahay marka nebi kastaa ballan in laga qaaday haddaad aragto nebi ood nolol aa ku gaartid adoo kitaab lagu siiyo weliba waxyi laguu waxyooday inaad adiga isaga rumaysid una gargaartid nebi kastaa laga qaaday aayaddan marka waa aayadday u deliishadeen nebi khadir inuusan noolayn maxaa yeele waxay yidhahdeen nebi khadir haddii uu noolaan lahaa wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayh ali wasalam de nebi kasta waa kan waxaa laga qaaday ballan ah haddii nebi moxamed isagoo nool uu soo baxo inuu rumeeyo una gargaaro waa la arki lahaa bay dheheen marka khadir nebi maxamed buu u imaan lahaa waana u gargaari lahaa dagaalladii uu ku jiray buu la geli lahaa meelihii khayrkuu kala qayb qaadan lahaa wuu rumayn lahaa oo nusradiisaa laga arki lahaa maadaama hadda marka hal goobna aan lagu arkin nebi khadirna aan ognahay inuu yacni sida xoogga badan nebi uu yahay waa la arki lahaa marka goobahaasaa lagu arki lahaa isagoo ballantan fulinayo min dalika waxaa ka mida waxyaabaha nebigu la gaarkaya annahu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga welidda waxaa la dhalay masruuran isagoo faraxsan makhtuunan gudan kamaa warada fi اlxadiiث اladii jaءa min طuruqin cadiidatin xadiiث duruq badan ku yimid sida uu ku soo arooray laakinahaa hariibatun laakiin waa hariib yani hariib bimacna daciif oo ka wada lagama wado kii halka dariiq keliya aha hal dariiq buu ku yimid marka uu leeyahay haddana duruq inuu leeyahay isagaaba kuu sheegay waqad qiila waxaa la yidhi innahu shaarakahu fiiha waxaa la wadaagay tan hayruhu min alambiyaa hayrkiisoo ambiyada ah kamaa dakarahu abulfaraj ibnu اljawsiy fii kitaabi tanqiixi اlfuhuum min dalika kaagaa waxaa ka mida ana mucjizata kulli nebiyin nebi kastaa mucjizadiisa inqadad way go'day macahu isagay la go'day nebi kastaa mucjizadiisa waa la dhammaatay ushii nabi muuse hadda ma joogto wixii nebiyullaahi ciisaa barriskii iyo kii indhala'aanta dhashay iyo oo markaa intuu masaxo indhihiisa usoo noqon jireen male hadda mhadda yani way isagii bay la go'day ayb isaga marka kor baa loo qaaday dabcan ma dhimanin ayb nebi saale hashiisii isagay la go'day ayb nebi kastaa marka wuxuu leeyahay wamin dalika ana mucjizata kulli nebiyin inqadat macahu way la go'day wa mucjizatuhu nebiga mucjizadiisana sala اllahu calayh waali wasalam baaqiyatun weeyaan mid baaqiyo hartay bacdahu isaga gadaashiis ilaa maa sha alla ilaa maa yashaa allahu intuu alla doonaayo mucjizada nebiga waa baaqi weli ilaa ay hadday baaqi tahay waa maxay marka mucjizada nebiga wahuwa alqur'aanu اlcasiiz waa qur'aanka sharafta badan almucjizu ee khalqiga oo dhan cajzi geliyey lafduhu lafdigiisa uu cajzi geliyey khalqigii wa iyo macnihiisaba alladii taxadaa bihi اlinsa waاljinna insi iyo jinna lagu taxadiyey taxadi waxaa la yidhaha qofka yanii in la yidhaha car waxaas ma keeni kartaa taxadaaka marka lagu le car ma samayn kartaa dadkii baa marka waxaa lagu yidhi car la imaada qur-aankan oo kale waa kan alladii taxadaa bihi اlinsa wاljinna ayuu ku cajzi geliyeyoo car ma keeni kartaan uu yidhi an yaatuu bimilihi isagoo kale inay la yimaadaan facajazuu way caajizeen walan yumkinahum daalika kaagaasna u suurtoobi maayo abaddan weligood ilaa yowmi alqiyaamati ilaa weligood qur-aankao kale ma keeni karaan marka tanna waa khusuusiyo kale waa nebiga mucjizadiisu inay daa'im tahay ambiyadii kalena mucjizaadkoodu ay go'een een mucjizatu nabiyina sal اllahu alayh ali wasalam way ka qur-aanka keliya ma ahayn laakiin akbaru mucjizatin ee nebiga la siiyey qur-aanka qur-aankiina waa khaalido waa kana hadda taagan joogo ayb intii alla doonana waa joogayaa wakhti wakhtiyada ka mida ilaahay kor ayuu qaadan doonaa walidaalika caqiidada ahlu sunnada waxaa ka mida min alqur'aanu kalaam ullahi minhu badaa wa ilayhi yacuud allow ka soo daahiray qur-aanka xaggiisuu ka yimid wailayhi yacuudu isagoona u noqon doono wakhti waxbaa imaan doono isagoo dhan marka waxba aysan ka jirin ka olin oo alla uu qaatay culammada waxay yidhaahdaan waa wakhtiga wax ku dhaqmaan la waayo marka siyaanatan lahu siyaanatan likalaamihi ayuu qaadanaya alla kalaamkiisii marmarka adduun aan qur-aan oolin marka waxaa weeyaan waa adduunye markaasi meel aad yacnii aan aan fiicnayn ku jirto waana loogu gallad sheegtay nebiga mucjizadan marka qur'aanka wax badan baa qur-aanka uu yani uu qur-aankaas uu siiyey ilaahay subxaanaه watacaala uu ku galladaystay wax aad u weyn waayo marka walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'aan alcadiim sidaas allah subxaanaه watacaala uu yidhi ayb walain shi'naa lanadhabanna biاladii awxaynaa ilayka qur-aankan haddaan doonnaan kuu waxyoonna waa kaala tegi karnaa cid ku siin kartaa male ayb waxyaabaha faraha badan baa ilaahay subxaana wa tacaala marka nebigu uu ugu galladaystay oo qur'aanka aad ugu fara badan dalika min anbaa'i اlhaybi nuuxiihi ilayka wamaa kunta ladayhim id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun wamaa kunta bijaanibi اlgarbiyi id qadaynaa ilaa muusa alamra wamaa kunta min ashaahidiin waxaay waxaa markay dhacayeen adiga ma joogin annaga unbaa kuu waxyoonnay waxyigiinnaad ku ogaatay haakada mucjizo marka aad u weyn mucjizadaas marka ummaddiisana sharafay u tahay iyaguna waa baaqi buu u yahay qur-aanka min dalika waxaa ka mida waxyaabaha nebiga uu la gaarka yahay ambiyada kale kala gaarka yahay annahu sal اllahu alayh wali wasalam nebiga usriya bihi waa la dheelmiyey ilaa sidrat اlmuntaha baa la geeyey ayb uma rajaca ilaa manzilihi gurigiisiibuu ku soo noqday fii leylati waaxidatin hal habeen wahaadihi tanina min khasaa'isihi sal اllahu alayh ali wasalam waxyaabaha nebiga u bay ka mid tahay allaahuma ilaa an yakuuna fii qowlihi fi lxadiidi wuxuu yidhi allaahuma dee in uu ahaado qowlka nebiga ee filxadiidi ku sugnaa xadiidka xaysu yaquulu jibriilu markuu jibriil yidhi lilburaaqi buraaqadii uu ku yidhi xiina jamaxa markuu diday buraaqadu ay xoogaa diday lamaa araada markuu doonayey sala allahu calayh ali wasalam nebiga an yarkabahu inuu fuulo daabaddii markuu saa inuu u fuulan rabay ayay xoogaa yar way diday ayaa jibriil baa wuxuu ku yidhi uskun xasiloonool fawallaahi baan ku dhaartay maa rakibaka kuma fuulin khayrun minhu wax isaga ka khayr badan cid isaga ka khayr badanoo ka fiican kuma aynan fuulin ayb xadiidkan marka waxaa laga fahmi karaa mafhuumkiisa inaan la diidaynin buraaqadaasi inay dad ambiye kalena ay fuuleen ma la diidayo laakiin waxaa la yidhi khayrun min min eh, yacni minhu wax isaga ka khayr badan baan ku korin laakiin waa ku koreen kuwa markaa isagu uu ka khayr badan yahay alkaa marka waxaa laga qaadanaya iyaduna ambiyada marka la dheelminaya la saari jiray marka minhuna waxaa laga qaadan karaa israagu marka nebiga uma gaar aha yaa imaan karta wakada qowluhu fi lxadiidi nebigu sal l slam qowlkiisa xadiidka ku jiray farabadtu daabata daabadii baan xihay ayb bilxalqati baan ku xihay xalqadii allatii kaanat taasoo ahayd tarbiطu biha alambiyaau ambiyada ay ku xihan jireen yanii tiirkii ay ku xidhi jireen ambiyada buraaqadu ay ku xihan jireen ayaan ku xidhay anigana iyadana maxaa laga fahmayaana nebiyaalkii kalena inay raaci jireen oo isra'a markaa ay lahaan jireen xadiidkaa dambe marka muslim baa wariyey ka horena eh, yani ka kalena tirmidi maa yadullu marka labadan xadiid waxaa ku sugan maa yadullu wax tusaayo calaa annahu isaga qad kaana yusraa bihim calaa annahu shanigu inuu ahaa qad kaana yusraa bihim ambiyada in lala dheelman jiray oo la dheelmi jiray ilaa annaa naclamu laakiin annagu waxaan ognahay annahu sala allahu calayh waali wasalam nebigu lam yushaarikhu axadun axadna inaanu la wadaagin oo minhum ambiyada ka mida axadkoo minhum nebiyaalka ka mida fi lmubaalaqati xeeldheeraanta fi taqriibi dhoweynta wadunuwi fiihi iyo dhoweynta la dhoweeyey nebiga litacdiimi liajli tacdiimi loo dhoweeyey marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay nebiyada kale haba la dheelmiye xataaye laakiin miduu nebiga la gaar yahaa jirta meesha nebiga la geeyey iyaga lama geynin oo mowq meel waxaan gaaray buu yidhi nebiga aan maqlaayo qalinka waxyaabihii uu qoraayo malaa'igta la amrayo oo waxaa kaloon soo marnay xadiihariik riwaayati shariik waxaa ku jirtay uma dana aljabbaaru allah u dhowaaday u dhowaaday fatadallaa waa dhowaan ziyaadiyey marka dunuwigaas oo kale nebiyaalkii kale ma helin iyo dhowaanshahaas walihaada kaanat mansilatuhu fi ljannati walihaadaa saa darteed wuxuu yidhi kaanat mansilatuhu darajadiisu waxay ahayd fi ljannati jannada dhexdeeda aclaahaa tan ugu sarreeyin badan manzilatan xagga yacni manzilada derajadiisaa ta jannada darajooyinka jannada ugu sarrayn badan wa aqrabahaa bay ahaatay tan ugu dhowaanshada badan ila alcarshi carshiga kamaa jaa'a fi lxadiidi sida xadiidka ku timid dhexdiisa uma salu llaaha liya alwasiila uma salu llaaha lii waxaad ii weydiisaan alla alwasiilata darajada wasiilo la yidhaa fa innahaa mansilatun waa darajo filjannati jannada dhexdeeda ah laa tanbaqii aan u habboonayn oon u suubanaynin ilaa licabdin addoon mooyaane hal addoon min cibaadillaahi ilaahay addoomihiisa ka mid a ah, waarjuu an akuuna ana waxaan rajaynaya inaan aniga ahaada kaas ayb darajada marka wasiiladana waa darajada ugu sarraysa jannada nebigaa helaya sal l slam fasala allahu calayhi wasalama wamin daalika waxaa ka mid a ah waxyaabaha nebigu la gaarka yahay anna ummatahu ummaddiisa ida ijtamacat hadday ku ijmaacaan calaa qowlin waaxidin hal qowl fi alaxkaami sharciyati axkaamta sharciga xalaasha xaaraanta iyo leh waajibka iyo manduubka iyo waxyaabahaa leh kaana qowluhaa ummadda qowlkeeda daalika kaagaas ah macsuuman buu noqonayaa qowl oo markaa yacnii la dhowray min alkhaa'i gef laga dhowray ummaddan fad waxay leedahay buu leeyahay waxyaabaha nebigu la khaaska ah waxaa ka mid ah ummaddaani ijmaaceeda waxay iyadu ku ijmaacaanoo xukun sharci ah oo aynan isku khilaafin inuu yahay shay markaa eh, macsuum oo khalad laga dhowray oo ummaddii ummadda nebi moxamed khalad ma ku ijmaacayso ku kulmi maayaan baynamaa ummadihii kale waxaa la arkay iyagoo khalad ku kulmaaya yahuud maxay ku kulansan tahay haddeertaan yahuud hadda maxay ku ijmaacsan yihiinna baail nasaaro maxay ku ijmaacsan yihiinna baail iyo been ayb laakiin ummatu moxamed ma dhacayso sidaa oo nebigu wuxuu yidhi laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina cala اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amr اllah ayb taasaa rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam tilmaamay ijmaaca marka waxaa u deliila wakadalika jacalnaakum ummatan wasطan ummad akhyaar ah oo cuduulaan idinka dhignay ummaddu marka haddii ay khiyaari yihiin khiyaartaasi waxay ku ijmaacaan oynan isku khilaafin xaq laa yakuunu ilaa xaqan imaamu shaafici wuxuu yidhi kutubkan qur-aankan akhriyey oo akhriyey oo akhriyey ijmaaca inaan deliil u helo markaasaa waxaan arkay buu yidhi waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira ninkii nebiga khilaafo keliya lama dhihine wayatabic hayra sabiili اlmu'miniinana waa lagu daray jidkii mu'miniinta jidaan ahayn qaado oo raaco waa loo goodiyey marka idan marka ijmaacu wuxuu ku jiraa adilada mid ka mida adilada marka muttafaqa lagu yahay mid ka mida weeyaan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska ayb qiyaaska waa dhici kartaa inay bacd الnaas daahiriyada iyo dadka lamidka ay diidaan haddana laakiin kaiir min alculamaa ma tixgeliyaan khilaafkooda ayb tafaasiil fara badan baana ku jirto iyo taa laftirkeeda ayb marka ummaddaani maxay ku mutaysatay marka fadligan wax nebiga usoo noqonayo sal allahu calayh waali wasalam ilaa fadli kastoo ummaddan iyo khiyaarnimo kastooy hesho sabab nebiga u ah sal allahu calayh waali wasalam isaga khusuusiyaadkiisaay soo gelaysaa bal ee yakuunu ittifaaquhaa marka waxaa la rabaa meelaha ijmaacu ku guntamay marka in la ogaado walidaalika qofka faqiiha noqonayo ama ninka muftiga ee eh, dadka fataawada siiyo axkaamta sharciga qofka ka jawaabo laabudda waxaa ah inuu cilmi badan u leeyahay ijmaacaadka meelihii lagu ijmaacay iyo meelihii laysku khilaafay inuu ogaan karo si meel lagu ijmaacay uunan u khilaafin oo ummadda baadil ugu hoggaaminin qof marka inuu aad isaga ilaaliyo masaa'il masaa'isha marka ijmaacaadka ah kutub gaara laga qoray kutubta mudawalaadka shuruucda waa dhigaan qofka marka inuu ilmaam uu u leeyahay ou fiiriyo haddii uunan fiirinin oo ijmaacii meelihii lagu ijmaacay uusan ogeyn mas'ale la weyddiiyo ijmaacaas cagsigeeda uu fadwoodo maxay noqonaysaa marka dalaal waa dhici kartaa isaga macduur inuu noqdo hadduu ahluijtihaad yahay oo markaas yacnii qalad uu saa ku galo laakiin isagoon ahluijtihaad ahayn oo yacnii aqoontiisa diiniga aysan saas u sii qodnayn haddii uu inta fataawo galo dabadeed ijmaac khilaafo isaguna waa baadiyoobaya dadkana waa baadiyaynaya macduurna ma ah maxaa yeeley maxaa ku geliyey adiga shaqadaadii maba ahaynba tani maalaa yacni baad dhex dabaalanaysaa marka dadku maalaa yacni bay in badan dadku maalaa yacni bay ku dhex jiraan marka meelaha ijmaac marka la leeyahayna yaa laga wadaa yaa ijmaacooda la sheegaa sidooda culimada ijmaacooda waa wax laga hadlaa caama laga hadli maayo caamada iyo khaladay ku ijmaaci karaan hadday doonaan caamadii culummo ka maqantahan sheegayaan laakiin ijmaaca la tixgelinaya waa ijmaaca ay ijmaacaan dadka fuqahada ah ee diinta fahamsan axkaamta sharciga yaqaano kitaabkay sunnada iyo malaka istimbaad u leh kuwaas ijmaacooda la tixgelinayaa maahane dadka caamada ijmaacoodu ictibaar ma leh iyo dadka caamo ekayaalka iyagu laftirkooda wax macno badan ma laha dad waxaa jira caamo u eg laakiin aan ogolayn caamanimada ayb oo iyaga marka mansab fadwo usoo taagan kuwaasoo kale marka khilaafkooda iyo ijmaacooda wax la tirsanaayo maaha kutubta usuulkana marka ijmaacu saasay u qeexaano ijmaaca la tixgelinayo waa midka fuqahada axkaamta sharciga weliba dadka yaqaano xataa ninku hadduu funuun kale ku takhasusay laakiin fiqhiga aanu mutakhasis ku ahayn axkaamta kitaabkai sunnada laga istinbaado oo in axkaamtii aayadihii axkaamta iyo lagala baxo axkaam fara badan haddaanu malaka u lahayn ma ma gelaayo baabkaana <clears throat> fannigiisa unbaa marka ijmaaciisa lagu tixgelinaya qofkan bal yakuunu ittifaaquhaa wuxuu ahaanayaa daalika kaagaa ay isku waafaqaan sawaaban sawaab buu noqonaya wa xaqan xaq kamaa qurira fii kutubi اlusuul sida kutubta usuulka lagu qariray jahliga hadda jira waxaad arkaysaa nin baad leedahay war mas'aladan saan ma aha ijmaac baa ku guntamay waa kan culimmada ijmaacay soo raraayaan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ijmaaca iyo aayadda aayaddaa horaysan cajiib marka qofkaas soo fado yacnii inuu wax fadwoodo inuu yacni tadriis uu sameeyo see ahal ugu noqon karaa ijmaacii wuxuu leeyahay saddex waaye darajada saddexaad uu ku jira alkitaabu wasunnatu walijmaacu bayna marka ijmaacan meeshan lagu qoray khalad baa ku jiro aayaddaas xasan buu leeyna ijmaacu ijmaac saxiixa maba noqonayaba hadduu aayad khilaafsan yahay isaga maba jiri karaba culimmadu marka hadday ijmaac soo guuriyeen ijmaac soo guurinta waa laysku qabsan karaa oo waa layska sixi karaa waa la dhihi karaa wararta ijmaacaanu inuu sax yahay ijmaac ahaan u jiro iga dhaadhici waa bannaan tahay laakiin haddii ijmaacu sugnaaday aayad buu ka hor imaanaya xaggeed u wadaana ummaddii muslimiinta dhammaantood culimmadoodii miyaa aayad qur-aana camdan u khilaafayan uga hor imaanayanmarka haddii dadkaasu saaxadu marka ay ku dhex jiraan waxaa weeyaan waxaa imaanayso itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bikayri cilmin fadalluu waadalluu iyagana waa dhumeen dadna waa dhumeeyeena ogow wahaadihi middan wuxuu leeyahy marka kamaa qurira fii kutubi اlusuul wahaadihi tani khusuusiyatun weeyaan arrin gaar ah oo nebiga u khaas ah lahum ummadda u khaas ah bisababihi isaga sababtii ayay iyagu gaar ahaan ugu heleen fadligan lam tablugnaa nama soo gaarin can ummatin ummad min alumami umamka ka mida aan naga soo gaarin xaggeeda qablahaa iyada horteed ayb khusuusiyaadkaa marka gaarka buu sii wadaa marka min dalika anhu sal slm awalu man tanshaqu canhu اlardu ayuu gelayaa wbilah towfiq sal sl l